bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi alamiin wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcun min ashuyuukhi akhiruhum shaykhuna ashaykhu saalix bn cabdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiican biisnaadi kulli minhum ila sufyaan bn cuyayn can amr bn diinaar can abi qabusa mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam alraaximuuna yarxamuhum الraxman yarxamu man fi lardi yarxamku man fi الsma wmin طraa'iq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutun khasة usul xadiiث اlmustafa wاrasuul اlmujtaba slى اllah عlyh wعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin liyafuuzuu bsacaadat اlcaajil wاlaajil fahada huwa اlmajlis الsaabic wاlcishriin min majalis iqra'i washarxi kitaabi riyaad الصاalixiin fi leylat asabt leylat alxaadi cashar min shahri shawaal caami alfin warbacumiya wasabcatin waalaaiin lhijrat almustafa sala allahu calayhi waalihi wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير مجلس كان ومجلسكي تضبئي لباتنات ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad الصaalixiin lilimaam الnawowi caleyh raxmat ullah baabkana waa baabu xusni اlkhuluqi dabciga wanaagsan ayuu u baab yahay iyo dhaqanka wanaagsan baabu xusni اlkhuluq dhaqan wanaagga iyo dabci wanaagga ayuu u baab yahay xadiidkana waa xadiidka aad naskadan gacantan ku hayo waxaa laga yaaba nusakht kale inay kala duwan yihiin laakiin baabka waa baabu xusni اlkhuluq abci wanaagga waa baabka saddex iyo toddobaatanaad xusnulkhuluqa tafsiirkiisa ama macnihiisa culimmada in badan waxay ku soo koobaan kelimaad iyo macaani kooban oy ka mid tahay bastu lwajhi wa badlu nnadaa wa kafu lda bastu lwajhi wejiga uu qofka u furfuro oo alaaqat lwajhi laga cabiro tan labaadna wanaagga iyo qoyaanka iyo shayga dheefta ah oo la bixiyo tan saddexaadna dhibka biniaadanka in lagala reebo oo reebtoomo oon dhib biniaadanka la dhibaataynin saddexdaas haddii qofka u jamacsado xusnulkhuluqi wax badan buu kala imaaday an yakuuna bashuusha alwajhi aliiqahu wa an yakuuna baadilan likhayrihi wa nafcihi linnaas sawaan qowlan aw ficlan aw yadan kadalika idan an yakuuna kaafan lisharihi marka qodobada ayaga ah oo saddexda ah haddii qofka uu la imaado wuxuu noqonayaa qof waxaa weyaan xusnulkhuluqii ku tilmaaman ayuu noqonayaa weyaan rabbigan subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay qaala allahu tacaala wainaka lacalaa khuluqin cadiim nabi allow dabci wanaagsan ayaad ku sugan tahay wainaka lacalaa khuluqin cadiim nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha rabbigan uu ku amaanay waxa ugu weyn sal allahu aleh ali wslam oo waxyaabaha weyn waxaa ka mid ah in abci wanaag lagu ammaanay waynoo imaan doontaa ummumuminiin caaisha radi allahu tacala anha ardaha oo ku tilmaamaysa nabigeena sal allahu aleh ali wasalam kaana khuluquhu lqur'aan abcigiisa iyo dhaqankiisa qur-aanka camalfalkiisa ayuu nabigeenahay sal allahu aleh ali wasalam aayadda kale qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi waalkaadimiina kuwa qariyo alhayda carada qariyo waalcaafiina kuwa cafiya can innaasi dadka iska cafiya alaaya wallaahu alla weyne yuxibu wuxuu kuwa ixsaanka la imaada rabbigan wuu jecel yahay subxaana wa tacaala marka muminiinta tilmaamaha wan wanaagsan oy leeyihiin oy ku mudanayaan inuu rabbigan jeclaada subxaana wa tacaala waxaa ugu asaasisan kadmu lhayd waa kaful adahi haddaan soo sheegnay oo dhibkii qofka laga reebto waalkaadimiina alhayda waalcaafiina can innaas marka waxay soo gelaysaa labadii qodob oo ahayd badlu nada wa kafu ladaa marka arintaa qofka muminka wuxuu inuu noqdo qof rabbigan subxaana wa tacala uu jecel yahay waalkaadimiina alhayda waalcaafiina can innaasi wallahu yuxibu lmuxsiniin kuwa iyaga marka muxsiniinta ah aladiina yariuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun xadiidka wacan anas bni malik radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi anas kaana rasuul rasuulka al wuxuu ahay sala allahu calayhi waalihi wasalam axsana annaasi dadkan ugu wanaag badan khuluqan xagga dhaqanka iyo abiicadda muttafaqun calayh xadiidkaas ummulmuminiin ay leedahay cafwan anas bn malik uu leeyay radi allahu tacala canhu arda khalqigoo dhan annaas waa jinsismu jinsiwa insaankaoo dhan wاlmuslimu wاlkaafiru wاlqadiimu wاlxaadiru nabi moxamed alayh slat slam mxu basharkao dhan kan ugu abiicada wanaagsan waxay ku dhacda arrinta yada xadiid muttafaqo waxaa jiru nabigeena l sal allahu alay ali wasalam adabanii rabbii fa axsana ta'diibii rabbigay ayaa i edbiyey oo i tarbiyeeyey ta'diibka iyo tarbiyadana rabbi wuu ii wanaajiyey subxaanahu wa tacaala marka tarbiyada haddawaad aragtay caruurta la dhalay iyagoo carruurta ay kala duuneen oy kala eh, eh, dabiicaddii iyo ay iskaga dhow yihiin ayaa laga yaabaa midna inuu waalid fiican oo tarbiyo wanaagsan helo kadibna uu noqdo qof ka duwan ixtiraamkiisii waqti ka faa'iidaysigiisii nafcigiisa ummadda dhibla'aantiisii wanaaggiisii ayaad dareemaysa oo le canugan guri fiicanuu ka soo baxay midna waxa weeyaan waa kii oo kale mxuu ahaa ahaan waa isku mid laakiin dhaqankiiya aad iyo aad taagtaagan yahay waxaa laga inuu cid all cid ka hor timaadaba u miduu mxuu taraara iyo miduu mxuah dhibaateey iyo miduu aflagaadeeyey iyo miduu mxuu aha wax ka dafa iyo wahaakada waa tarbiyixumo haddii ay dadkii yihiin marka walilaahi almaal laclaa marka qof uu nabi maxamed eh, qof uu rabbigeen subxana watacaala tarbiyeeyey famaa baalukum bihi adabanii rabbii faaxsana ta'diibii saasuu nabiga le sal allahu aleh ali wasalam marka xusnulkhuluq waxaad u qiimo badan waa fadaaisha ay leedahayn insha allahu tacala way noo imaan doonaan qaybo kaloo ka mid ah xadiidka aad wacanhu anas waxaa laga wariy ibnu malik khaadimi rasuuli llahi sal alla slm qaala wuxuu yidhi maa masistu ma aanan taabanin diibaajan xariirta teeda adag ma aanan taabanin yara kakan diibaajka waa xariirta teeda yara adag walaa xariiran xariir caadi ahna xariirta asalka waa inay jilacsan tahay walaa xariirin xariirna ma aanan taabanin oo alyana ka nugayl badan oo ka jilac badan min kafi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam calaa cashiisa ka jilac badan maan arkin ayuu leeyahay anas kow walaa shamiimtu ma aanan ursanin raa'ixatan udayg iyo wax arfo qatu atyaba ka iib badan oo ka udayg badan min raa'ixati rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam ee rasuulka alle udugiisa udug ka udayg badan weligay maan carfinin ayuu leeyahay radia allahu tacala canhu ardaa walaqad khadamtu waan u khidmeeyey rasuul allahi baan u khidmeeyey cashara siniina toban sano ayaa nabiga u khidmay caleyhi salatu salaam famaa qaala imuusan dhihin lii aniga qatu weligay uffin uf imuusan dhihin ah wax noocaas weligiisa muusan dhihin walaa qaala muusan dhihin nabiga caleyhi salat slam lishayin shay facaltuhu aan sameeyey lima facaltahu maxaad u samaysay kow walaa lishayin shayna ma aanan muxuu ahaa muusan dhihin lam afcalhu aanan falin alaa facalta kada sidaa maxaad u samayn weyday nabiga muuse dhihin calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh waxaa weeyaan washahida shaahidu min ahliha qof bannaanka jooga oo kor qofka ka arka oo masaajidun kula tukada waxaa laga yaabaa qofka iska ammaano ood yidhahda hebel waa nin akhyaar ah safkar ku jira waa nin eh, ixtiraam badan waa nin qiimo badan inu iska dhaha laga yaaba qofka laakiin qofka waxaa la yidhahdaa amaba safar la gal amaba saba miyaan dhahna oo siinkaan mise jabaan qofka ama la deg oo guri iyo meelaad degtaba la deg amaba la socotay oo duur muxuu aha meel wada aada safar wadagala safar waxaa loo yidhi li'annahu yusfiru can dabaa'ic arijaal dadka dabaa'icdooda ayuu bannaanka soo dhigaa markaad muddo badan qofkooda joogtaan waxyaaba badanoo muxuu inuu iska qarqar iyo laga yaabo ayaa muxuu ahaa bannaanka imaana waad garanaysaan dumarka iyo ragga dhallinyarada iyo muxua wiilasha iyo gabdhaha ayaama hore isguursanayaan mid walba waa dahab mid walba waa ceebka saliin maxaa yeeley qofka maadaama aan isdhexgelin istirtiraya wiilkiina waa mxuu ahaa libiskiisii abcigiisi hadalkiisii waxbixintiisii aad buu qurxinaya gabadhina sidii oo kale abcigeedii akhlaaqdeedii waxeedii kadibna marka laysu yimaado oo mxu guri layskugu imaado qof walba mudayar la jooga oo laga baxa shaalacasalka kadibna qof wal abcigiisa caadigaha ayaa bannaanka imaadi marka anas bin maalik radi allahu anhu ardaa qof bannaanadaa socday ma ahan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu toban sana u khidmaynaayey tobankaa sana markuu u khidmayey kadib ayaa kadibna yukhbiru can tabcihi can asala wa can macrifa daqiiqa aqoon rasmi ah iyo ogaal rasmi ayuu nabiga calayi slat slam kaga warramaya marka wuxuu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intaan la joogay oon u khidmaynaayey wuxuu yidhi weligay xariirta teeda yara kakan iyo teeda jilacsan labadaba wax badan baan taabtay kafka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaan la meeldhigo oo jilaacaas marka wuxuu ka cabirayaa naxariista iyo siduu muxuu ahaa eh, liina aljaanib ayuu ka cabirayaa radia allahu tacala canhu kadalika xagga nadaafadda iyo carafta iyo udgoonka dhankana weligay wuxuu leeyahay cadar kasta iyo udgoon kasta oon mxuu ahaay udugsada maan arkin udgoonka nabiga alai sl wa la mid ah. wuxuu leeyahy marka nabigaan u khidmaya calayhi salaatu wasalaam toban sana toban sana walgarta toban sana toban sana wax sahlan maaha tobanka sana qofkii xanuunu marayaa wuxuu marayaa baahiu marayaa wuxuu marayaa abcigu badalmi wuxuu marayaa dadka dhinti murug wahaakada boqol shay taqalubaadku aad arkaysaan halka bisha ayaa qofka wuxuu marayaa intaasoo taqalub maca daalika qofka kulamaa abcigiisa ama jismigiisa waxay ku dhacaan ama naftiisa ay wax ku dhacdo taqalubu abci ay maada misaajku waxbaa isbadeli maca dalika nabigeena calayi sala slam tobankaad sana oon u khidmay wuxuu leeyahay isbedel ma lahayn weligay wax aan sameeyey imuusan dhihin waxaan maxaad u samaysaa u yeeshay si khaladaad u qabatay kadalika wax aanan samaynin oo in la sameeya ay habbooneedna weligay imuusan dhihin maxaad u samayn weyde laba dhanba waa laga qaadanaya xataa xadiidkan waxaa laga qaadanaya fadiilatu anas ibni malik radi allahu tacala canhu arda oo nabigeena calayhi salaat wasalaam inta badan wax alle wix in la sameeya ay ahayd anas wuu qabanaya lidalika wax lagu eedeeyay meesha maba taallaba kadalika nabigeena calayhi sala slam wahuwa alasl fi lxadiid canug yar oo da' yar waad garanaysaan saqataadkiisa waxyaaba badan ayuu mxuu ahay dalfiin wax badan baa ka hallaabay wamaa ilaa dalika maca dalika waxyagaa indhuhu ka laabanaya min xusni اlkhuluq marka nabigeena calayhi sala slam saas ayuu ahaa wa inaka la cala khuluqin cadiim annaga marka muslimiinta iyo mu'miniinta laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana inaanu isku ma gaari karno mana dhowaan karno laakiin wixii karaankeenna inaan mxu daba soconno ayaana la amray weeyaan xadiidka aad wacan isacb ibnu jahaamata radia allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi sacb ibnu jahaama waa saxaabi ahdaytu waxaan u hadiyeeyey rasuul allahi rasuulka ale ay laxma ximaarin ximaaran dameer hilibkiis ayaanu hadiyeeyey waxshiyan oo durjooga waa dameerfarowga ilan dameerku waa laba noocood dameerkan guryaha alahliya alxumur alahliya walxumur alwaxshiya aan u hadiyeeyey faradahu calaya nabiga cala slam wuu soo celiyey wuxuu yidhi maya ma qaadanayo wuu igu diiday falammaa ra'aa markuu arka nabigeena calaih salatu salaam maa fii wajhi wejigayga wixii ku sugan qaala wuxuu yidhi nabigeena calaih salatu salaam inna annaga lam narudduhu soomaanan celin calayka dushaada ilaa annaa xurumun annaga dad muxrimiin ayaan nahay darteed ubaan kugu soo celinay ee xumaan kale kugumaanan soo celinin dad muxrimiin ah oo xaj xarman ama cumro xarman ayaan nahay sidaa awgeed ayaan kugu soo celinay muxrimiin baana muttafaqun calayh xadiidkan saxaabiga jaliilka ah ayaa wuxuu soo ogaaray dameerfarow dameerkan waad garanaysaan xataa kan caadigaho alxumur alahliya kaana jaa'izan jaa'iza alakli waxalaalihi qabla ghaswat khaybar khaybar duulaankii wixii ka horreeyey dameeraha iska cuni jiray kadibna markii khaybar la furtay ayaa saxaabada nabigeena sala allahu calayh waali wasalam aad bay u baahnaayeen kadibna dameerihii ayay ku dhaceen oo la wada gowracay digsiyadii la wada saariy digsiyada wada burinayaan ayaa nabiga alai sla slam wuxuu soo bixiyay lilmunaadi oo dhawaaqa markaasaa waxaa weeyaan inay xumur alahliya inay xaaraan tahay ayuu nabigana cadiyey sal allahu aleh waali wasalam arrinta ayada marka waxay keentay in digsiyadii dhan la wada rogo oo maalintaa wixii ka dambeeya ay noqoto laakiin xumur alwaxshiya tanduurjoogta ah inay bannaan tahay waana muxuu ahaa shay macruuf ah. marka maadaama ay bannaan tahay nabigana alai sla slam ayaa waaaninka wuxuu usoo hadiyeeyey hilibkaas isaga markaasaa nabigeena sal allahu aleh waslm hilibka markuu usoo hadiyeeyey ayaa nabigan wuxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam hilibku ku celiyey oo arrinta iyadahayd uu ninka muxuu ahaa ee u soo diray hadafkii asaga ahaa iyo ujeedkii asaga ahaa nabiga alai sla slam kamuusan ajiibin ninki marka waa dhibsaday intaad wax la soo orada qof aad wla soo hanqaarantay ood weliba laga yaaba dad ugu baahi badnaay inaad ka soo afduubtay ood usoo mxuu ahaa ula soo qasaday oo weliba nabi moxamed alai slat slam ah kadibna markii loo keena u yihahdo ma rabo qofka waad garan kartaan waa la murugoonaya arrintaas marka waxay keentay ninkii inuu mxuu ahaa wejigiisu yara dhibsaday culimadu waxay leeyihin marka falama carafa maa fii wajhi xugum waxaa laga qaadanaya shayga aanan sariixa ahayn oon caddayn in mararka qaar qaraa'inta iyo waxyaabaha barbar socda in hadiiba aan shay sariixo cad lahaynin in qaraa'in wax lagu xukumi kara ay culimada qaar ka qaataan inkastoo asal ahaan wax sariix in la hela ay laazim tahay marka qaraa'intu in lagu camal fali kara ay culimada ka qaataan xadiidkan falama carafa maa fii wajhi ninkii inuu arrinta dhibsaday ood khushuucay arrintii mxua uu dhibsaday markuu nabiga arkay alai sla slam falama carafa maa fii wajhi nabigu uu yeer alai sla slam wuxuu yidhi annaga hilibka aad noo keentay ood noo soo hadiyaysay inaan adiga ku necabnahay ama hilibka uu xaaraan yahay amaba dhibaato kale aynaga dhexaysa ma ahan ama aan qiimaha iyo wanaaggaad noo yeesha qadarinaynin maya ee waxaa weeyaan annaga waxaana muxrimiin qofka muxrimka ahna waxaa xaaraamka ah oon loo ogolayn in ugaar uu mxuu ahaa ugaarto ama loo ugaaro isaga xadiidkan xadiid kale ayaa mxuu ah jiro oo nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam ninka la yidhahda abu qataada iyo rag la socday la aaday meesha la yidhahda maka waxaa loo baxay muxrimiin ba ahaayeen xaajatulwadaacaay ahayd sidii riwaayaadka ay sheegayaan kadibna abu qataada iyo raguu la socda saaxil albaxri badda cas dhankaas ayaa la mariyey dhanka yumbu xaggaasaa la mariyey saxaabada nabigan ala slam intooda badnayna jidka caadiga ahaa oo la mari jiray ariiq alhijra noqoya ama jidka caadiga la mari jiray ayay mareen kadibna raggii ayaga ahay oo xagga la mariyey ayagoo socdaan meeshii laga xirnay marka la gaaray ayaa dhammaantood waa xarmadeen labayk allahuma xajan aw cumra wixii markaa yadaa niyaysteen laakiin socodku wuxuu aha xajkii kadibna abu qataada wuxuu sameeyey waxba muusan xarmanin eh, sidii loo socdiyaa marka waxaa la arkay dameer farow badan oo yaaca abu qataada daxduu kaga dhacay kadibna mid buu muxuu ahay facaqara minha ataanan mid dhadiga ayuu ka dilay kadibna hilibkii ayaa loo fadhiisto waa la wada cunay markay bartamaha marinaan ayaa waxay yidhahen waryaada muxrimiinaan ahanaysa isaga wax maxaan samayn xaaladdaas waa khatar maaha arrintii marka waa laga istaag hilibkii hilibkii waa muxuu ahaa waa la kole wax laga sameeyey washaa'iq wax laga sameeyoba hilibkii oo muxuu ahaa diyaarsan ayaa la qaaday nabiga loo tagay alayhi salaam kadibna nabiga arrinta ayaa la weydiiyey markaasaa nabiga wuxuu weydiiyey qof la ugaari miyuunku jiraa waa maya su'aal jawaab saasay noqotay tan labaadna qof uu ishaaray oo yidhi warwaakaasay abukhadaadnasougaarmin ku jira waa maya markaasaa nabig wuxuu yidhi cuna anna wax iga siiya nabigu la cunay aleh slat marka culimmadu waxay leeyihin haddii qofka muxrimka ah isaga ama uu isaga ugaarto amaba loo ugaaro oo asaga ama u amra ama dartii loo ugaaro waa xaaraan ma cuni karo laakiin haddii qof iska ugaartay aad hadiyeeyo waxba dhibaata mala labada xadiid marka waxaa lagu jamcinayaa sidaas weeyaan marka ninkaas nabiga al qalbigiis waa taiibiyey wuxuu yidhi niyo saasaa jirta ee xumaan u qaadanin waa tabci wanaagga waxay ka tahay kaful ada qofkaas dhibba hadda qalbigiisu xambaarayaan waa murugooni nin nabi moxamed alai inta wax usoo qariyey u wada kadibna waa nagala tag lagu yidhi waad garan kartaan xaaladiis waxaa dhici kar inuu yihahdo waaba waxaa laga yaaba munaafiq tahay ama fulaan ama wamaa ilaa dalika wax badan inay qalbigiisu dhacaana laga yaabaa marka taas tabci wanaagga ay ka tahay weeyaan xadiidka aad an nawas bn samcaan radi allahu canhu qal wuxuu yidhi nawas bn samcaan sa'altu waxaan weydiiyey rasuulallaahi baan weydiiyey sal allahu calayh waalih wasalam can ilbiri samafalka ayaa nabiga ka weydiiyey sa'altu waxaan weydiiyey rasuulallahi baan ka weydiiyey sal allahu aleh ali wasalam can ilbiri samafalka ayaa nabiga ala wa ka weydiye walimi iyo dembiga samafalka iyo dembiga waxay yihiin ayaa wax ka weydiiyey faqaala nabigan wuxuu yidhi sal allah alay slm albiru samafalka miya xusnu lkhuluqi waa dhaqan wanaag iyo abci wanaag walimu dembigana maa weyaan xaaka ku noqnoqda fii nafsika naftaada ku noqnoqdo ku laablaabto wa karihta aad nacda ood dhibsato an yatalica inuu arko ay kugu arkaan calayhi dushiisa adoo arrinta iyada ku muxuu ahaay faljira annaasu dadka ay kugu arkaan annacabaata ayaa dembi la yihaha rawahu muslim alimu walbiru samafal iyo wanaag iyo dembiga labadaas ka fiiri biriga maطma'anat ilayhi nafs nacam albiru xusnu اlkhuluq waa mxu dhaqan wanaag waa iyo abci wanaag waxaa weya bastu اlwajhi wa badlu اnnada wa kafu اlada abci wanaagga tan labaadna dembigana waxaa weyaan wax alla wixii aad ka shakiso soo ma aragtid waxyaaba badan oo is leedahay niyo ma xaalaana mise waa xaaraan mar qaar nafta waxay ku leedahay niyo ku tallaabaqaad wax iska caadi wax dhib ma lahane mar waxaad leedahay niyo ma lagu cadaaba waa wixii aad saa aragto marna aad ku sii ilan waxaa weeyaan qofka mu'minka ee muslimka ah ilaahay subxaana wa tacala wuxuu qalbigiisu dhigay alwaasic alwaasic sharci waasic waxyaaba ka hor istaago xumaanta ayaad rabbi mxuu aha ku rakibay sansa ayaa ku rakiban in saxa tacbiir ilaah subxana watacaala marka qofka muminka nuur baa ilaha ku rakibay xumaantii marka xuniyow saas haddii marba ad aragta mar tuqadimu rijlan watu'ahiru ukhra faclam anhu iman fabtacid waxaad ogaataa marka inuu dembi yahay ka fogow weliba waxaa kuu sii xoojini haddii aad ka baqda dadka ilaa ay arkaan ood marba tiranihii ummadda ay kugu arkaan ammaan lagugu marba haddii aad saas ay ku gasho waxaad ogaataa shayga inuu dembi yahay ka carr nacam karita an yatalic calayhi nnaas marka biri oo dhan nabigan calaih salat wuxuu ku soo koobay marka albiru xusnu alkhuluq waa abci wanaag xusnulkhuluq maca nafsik qaar baa hadda naftooda xusn khuluq maca alwaalidayn xusn khuluq maca azawja walawlaad walahl xusn khuluq maca aljiiraan xusn khuluq maca alaqriba xusn khuluq maca almuslimiin xusn lkhuluq maca alkhalqi ajmaciin marka taayada weeyaan xadiidka aad وعن عبد الله بن cمر بن cاaص رضي الله تعالى عنهma qال وxu yh عبدالله بن cمر بن cاaص lm ykun muusan ahayn rasuل rsulka al sلى الله عليه وسلم faaxشhan mid qayliyo oo weliba qaylo xun qayliyo qaaqla ama qamarji waxaa tidhahdaba lam yakun muuse nabigan calaih slat slaam faaxishan qamarji amaba qaaqla nabiga muusena calaih slat slam qaaqlaha waxaa la yidhahdaa qofka suuqa taagan oo iska undaldalmo waa taqaanaan qamarji qaaqla waa taqaanaan sooma mise lama yaqaan ya waa isku mid mutaraadifaan waa faaxishan qamarji iyo qaaqlo oo abici ahaan umuusan ahayn dad u samaysanaba jiro saas qaylida maalinta ay wax fahmaan oy toddoba sano gaaraanba waxay bilaabaan qajajac oo abcigooda noocaasaba walaa mutafaxishan qof iska raaraadiyo qamarjinimada iska dondoona na muusan ahayn cala sla slam ahaan uma lahayn ijibilli iska dondoonana mehe nabiga calaih slat slam kow nacam faaxishan walaa wa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidha nabigan calayhi salaatu wasalaam inna min khiyaarikum kiinna idinkugu akhyaarsan ama kuwiinna idinkugu akhyaarsan axsanukum axsanakum kan inkugu wanaag badan weya amaba kuwiinna inkugu wanaag badan akhlaaqan xagga tabciga muttafaqun calayhi idan nabigeena calayhi salaatu salaam mid qamarjini ma ahayn qaaqlana muusan ahayn waa qofka iska dhawaaq waanoo imaan doontaa insha allahu tacala tafsiirkeeda meelaha qaar kadalika wuxuu nabiga dhihi jira alayhi salaatu wasalaam qofka idinkugu akhyaarsan oo inkugu qiimaha badan ma taqaanaan ama cidda inkugu akhyaarsan oo inkugu qiimaha badan waa cidda idinkuga abciga wanaagsan ayuu nabiga le sal allahu aleh ali waslm muttafaqun calayh nin walba khyaarnimuu rabaa qof walba akhyaarnimo in lagu tilmaamo oo nin wanaagsan la yidha marka dabci haliska wanaajiya saddexdaa qodobna xoogga hala saara oo in muxuu ahay eh, wejiga la furfura in wixii la awoodi karo dadka la taarto iyo waxaa weyaan dhibka dadka lagala haro oo dadka laga reebto dadka la dhibin nacam xadiidka lix iyo lix iyo wa can abidarda radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam qaala wuxuu min shayin shay ma jiro ka culays badan fii miisaani lmumini qofka muminka miisaankiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama min xusni lkhuluqi tacwin wanaagga wa ina allaha la yubqidu wuxuu nacaa uu carooda alfaaxisha kan qamarjiga iqaaqlaha ah albadii'a ee afka xun rabbi wuu carooda rawahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasanu saxiix albadiyu huwa aladii kii wayan yatakalamu ku hadla bilfuxshi hadalka xun iyo waradii lkalaami hadalkakiisa liidan kan ku hadla weyaan nabigeena sal allahu aleh ali wasalam bishaaro halkan dhigayaa oo wax hadal u baahnayn waa waxaan u ubaahnayn waa wax hata aan tacliil ubaahnayn dadka maalinta qiyaama walba fa ama man haqulat mawaasiinuhu fa huwa fii ciishatin raadiya wa ama man khafat mawaasiinuhu fa ummuhu haawiya marka maalinta ayaada nin walba wuxuu miisaankiisa xasanaad culseeyo salawaadkii iyo wax alla wixii la samaynayey wax dhan waxaa ka culays batay siduu nabigeena sheegay sal allahu aleh ali wasalam xusnu marka arinta ayada waxaan u malaynaya in eh, loo baahan yahay in xooga aad loo saaro oo waxaa way haddii xataa hadduu qofka uusan u dhalanin dabci wanaaggaas iska raadiya oo kutubta xusnulkhulaq uu akhriya oo juhdi badan geliyo si miisaankiisa maalinta qiyaama uu culsaado weeyaan nacam nabigeena calaih sala slam wuxuu kaleu caddeeyey qofka qaaqlaha inuu rabbi subxaana wa tacaala necab oo dadka salaad badan ha tukada soon badan ha la imaado khayr badan ha sameeyo laakiin maca dalika inuu allah nacabi subxaana watacaala qofka qaaqlaha iyo mxuu ahay qamarjiga oo dhibka badan oo hadalka xun waxaa la ah saas oo kale axad salaf ayaa waxaa la weydiiyey qof aad u salaad badan oo aad soom badan oo aad u badan oo aad u akhris badan kadibna laakiin wuxuu intaas daba dhigayaa iidaau nnaas wuxuu ku dhigaya carabkiisu dadku dhibaya yaqhtaabu nnaas dadka ayuu xantaabis shaqo kale ma qabtisan dhibka uu la imaana waxay tahay salawaadkaas khayrka badan tirada badan iyo cibaadaadkaas aan la koobi karin wuxuu ku khatimayaa hiibat nnaas sawaan fi dakhili alcibaada aw fi khaarijiha markaasaa nin salaf ka ah wuxuu yidhi ilaahay waxaa laga yaabaa adoonka asagoo xamana inuu qofkan loo sakhiray waad soo maarki jirin soomaalida inay yidhahdaan ilaahay muxuu ah maalinta qiyaamo Eh, arakiisa aru noqonaya hebel hebel u dilay so marka la yidhah aru noqonaya soo maqli jirn marka sidii oo kale waatanna waxaa laga yaabaa inaad ilaahay qofka asaga oo laxamana miskiin wa cibaadaad badan ma hayo wixiise waa iska gelabgelab laakiin ilaahay kana u soo adeejiyey kana u soo adeejiyey halkaanu cibaado ku hayaa wanaagoo dhamuu la imaanaya laakiin wanaagga isaga asaga hal shay kama faa'idaay dhammaan wuxuu u shaqaynayaa kaas galabgalabkao meelaha wareega martin oo rafaadsan oo muxuua iska xamaalana oo salaadii mararka qaar gadaal ka soo gaar intisaas yeelo hakada ayuu xamaalaya waa halis mogta marka arrinta ayada min akbari azawaajir can iidaa'i almuslimiina khaasatan billisaan waxyaabaha qofka ka cananta oo runtii ka celiyo oo ka reebo inuu muminiinta qofka dhiba khaasatan carabkiisu ku dhiba waxyaabaha khatarta waa atadruuna man almuflis almuflisu fiina man laa dirhama walaa mataac qaala almuflisu min ummatii man yati laakiin muxuu samaynayaa kanuu caayay kanuu garaacay kanuu maalkiisa qaatay bilahi towfiiq markaasaa camalkiisii oo dhan ummadba kale la wareegi markaasuu khaariqaya waa nin khaariqay khaariqitaankan adduunka ma dhib badna laakiin mushkiladda khaariqitaanka aakhara haadihi lmushkila meel dambe ood wax ka raadinayso habeeraata lama arka meesha u dambaysa waa marka mas'aladan iidaaga ah waxaa weeyaan wuxuu soo gelaya tanaafa maca xusni اlkhuluq waxaaso dhan marka waxaa jamcina xusn اlkhuluq nasal allah an yarzuqna iya ayib xadiidka aad وan abi hurayraa radi اllah tacala arda qaala wuxuu yidhi abu hurayra maa su'ila lama weydiinin rasuulu اllahi sal اllah alayh waslm rasuulka an aari maxaa idiin su'ila ba madaas waa mulqaat marka su'ila waxaa la weydiiyey abu hurayra wuxuu leeyahay su'ila waxaa la weydiiyey rasuulullah rasuulka alla la weydiiyey sala allahu aleh ali wasalam can akari maa shaykan ugu badan oo yudkhilu geliya annaasa dadka aljannata jannada ayaa la weydiiyey calayhi salatu salaam qaala wuxuu yidhi taqwa allah alla baqitaankiis oo laga baqa fi siri walcalan abcan iyo wa xusn lkhuluq iyo can akari maa shaykan ugu badan oo yudkhilu geliya annaas dadka annaara naarta geliyo fa qaala alfamu afka iyo walfarju iyo farjiga xibinta taranka rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix xadiikana waa xadii xasana weeyaan marka haddii nabi moxamed alai sla slam la weydiiyey waxaa ugu badan oo lagu naargalo iyo wax ugu badan oo lagu jannagalo wax ugu badan oo lagu naargalo wuxuu ku tilmaamay alfamu wlfarju afkaas wixii ka soo baxa waa haddii ti aan ka warramayna hadda alfamu waalfarju afka dadka laga xamanaya ka laga dhibaataynaya uman baa laisku dirayaa mararka qaar waxaa laga yaabaa wax mxua madaafiic aynan waxba ka tari karin oo kun madfac haddii meel lagu dhufta dhibka ay geysanaan inuu maxaa ka dhib badato hal kelima oo qofku ku hadlo fikir wareer ah qofka aad arabkiis ka soo baxa ayaa laga yaabaa inay kadhib badato malyan amaba kun madfac meel lagu dhufto carabku halis wa hal yakubu nnaas fi اnnaari ala wujuuhihim aw cala manaakhirihim ila xasaa'id alsinatihim carabkooda waa waxay ku soo goosteen oy kula imaadeenba mxua wejweji naarta lagu turaa tan labaadna waa farjigii weliba khaasatan wakhtigan maanta fitnadii ay khatarta noqotay oo qofka muminka ah uu khatar ku jira ilan waxaa weeyaan fuxshigii iyo zinadii iyo liwaadkii iyo beladii dhan ayaa jawaabka lagu wataa naam hada huwa intaan ku wadanaa dhammaan intay ku jiraan markaad hadda aad muxaadara inaad furato aad damacto yutuubka aad gasho intaadan muxaadarada gaarin maxaa ka horeeyo meeqaa sakan wa ya ah, meeqaa sakan fiftiin an ama toban sakan waxaa soo geli xayaysiin inta badanna wax khayr maaha inta badan waxaa soo geli bala aan khayr badnayn oo aad u liidan markaasaa khayrkii xataa waa ina usii marta waana shar usii marta marka wakhtigan la jooga ragga shabaabka dhallinyarada ah iyo gabdhaha shaabaadka ah waxaa weeyaan xilligii guurka in lagu degdega yakuunu aakad waqad yakuun waajib lianna waa fitna khatarah qofka halis inuu muxuu imaam axmed bin xambal caley raxmatullahi wuxuu leeyahay qofka muminka ah uu rabbi kugu caasiyay subxaana wa tacaala bacda ashirki billahi casa wajal ma jiro inuu mxuah nudfadiisa amaba canduuftiisa uu meel aan u uu ku rido wuxuu leeyahay dembiga ugu weyn bacda shirki waxaa weeyaan azina walciyaadu billah waa halis marka marka arrinta ayada marka muqadimaadka farjiga waa halis ummad badan buu halaagaya khaasatan waqti alxaali heer waxaa la gaaray muqadimaadkii eh, xumaanta inay shay iska abiici noqotay wiil iyo gabar oo muslimiinah oo gabadha laga yaabo inay mxuu ahay asturan wiilka laga yaabo qof muslimaho xaafidulquraan a ah, amaba qur-aankii lasoo baray ilan somalida alxamdulila qofaan quraan laso barin maba nagu jiraba ummadda somaliyed ummadaha kale intaas kaga duwan tahay waana fadli iyo masiya aad inuu jidkii waxyaabihii marka qofka siriga waxyaabaha kusoo sameeya iyo xumaanta ku samayna mararka qaar bannaanka so baxaysa kullu inaa'in bima fiihi yandaxu haddii waal aad ku shubto bakeeri oo kale biyo kulul haddii aad kor ka taabaad soo noqonaya waa kulayl haddii aad bakeeri ku shubto biyo qabow oo barafahna kor maxaad samaynaysaa maxaad ka taabanaysaa qabowgii iyo barafkii dhanadayaa ka soo baxaysa oo biyaha bannaanka aad ku arkaysa wahaakada marka xumaantii lagu samaynaya meelaha bannaanka ah cafwan oon arkaynin ayaa waxaa lala imaanaya bannaankii oo qofkii wuxuu noqonayaa waxa la dhihi jira cawrgeed ya yaani qofka khalaas xayaagiyaa dhumi gabadhii wiilkay gacanta haysataa hoostay kaga jirtaa farahiiyaa laiskula jiraa jidkii aan lahaya culumaa ka hor imaadi caamaa ka hor imaadi ragaa ka hor imaadi dumaraa ka hor imaadi jamaaca ka hor imaadi fardiyaa ka hor imaadi laa misaas waa xajar dhagaxa weeyaan habay yaraato wax dareen oo ku jira lama arko marka waa mushkilad xaqiiqatan aadda haddii aad baxdaan oo habeennimadan la jooga waad arki maalinta haddii aad baxdo waad arki qaar waxay ku leeyihin walaashanaga walaaha haddii ay tahay walaaha muxuu ah, maxaad sharafta uga walaasha maxaad sharafta uga qaadaysaa ood qiimaha u tiri anna mid kale omaa yadriina annaha uktug aniga maxaan ka aqaanaa inay walaashaa tahay ama xaaskaada ay tahay xaaskaadii walaasha gurigiina markaad joogtaan sidii u dhaqma muxuu ahaa eh, dad aan eh, ajaanib isu ahayn lakiin markaad joogtaan ood socotaan ummaddaha fasaadinin arrinta marka ikhwaani waa arrin khatar alfamu walfarju tan labaadna inta ugu badan marka labadaasaa lagu naargalaa weliba hadda xilligan aan ku jirna waa khatar haliswa berigi hore khayradii iyo anafadii iyo qofka inuu mxu xurumaadka ka masayro iyo inuu lasantaaga waxyaabahaas laga eh, liska weyneeyey iyo ajiri jira hadda waxaan waa aad baa hoos looga dhacay geejkeenna aad baa hoos uga dhacay waxay u baahantay in marka eh, boorka liska jafa tan labaad waxa weyaan waxyaabaha jannada qofka inta badan geliyo nabigana wuxuu ku tilmaamay sal allahu aleh ali wasalam ku tilmaamay ya taqwa allah taqwadii waa lahayaa masaajidka iyo khayrka hakada iyo xusnulkhuluq marka jazakum allah khayran masaaishaas marka in aadaan xoog u saarno jannada maadaama aan raadinayna alla in laga baqa iyo abiga la wanaajiyo in la saara ayaa xadiista laga qaadanaya weyaan xadiidka iyo aaaaad wa canhu waxaa laga wariyey raawiga hore abu hurayra radi allahu tacala canhu arda waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi abu hurayra qala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam akmalu lmu'miniina mu'miniinta kan ugu kaamilnimada badan ugu dhammaashtirnimada badan iimaanan xagga iimaanka axsanuhum kan ugu wanaaga badan weyaan khuluqan xagga abciga iyo ahlaaqda weyaan wa khiyaarukum kan idinkugu akhyaarsan khiyaarukum kan idinkugu akhyaarsan way linisaa'ihim naagahooda rawaahu atirmidi tirmidi ayaa wari waqala wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix xadiidkaas marka waxaa weyaan wuxuu nooga soo hormaray xadiidka laba boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad fii baabi alwasiya binnisa dumarka in loo dardaarmo khayr loo dardaarmo ayuu nooga soo hormaray weyaan marka muminiinta kan ugu kaamilnimada badan xagga iman muuqaalka maxuuha yurub uu gaari warkeeda yaan la soo marka waxaa weeyaan qaybo ka mid a ah, markay xagga tageen xiilka ay u qabeen muxuu aha dhibkii meelaha lagu han jiray ee xag kaga geteen ila dumarka xagga dumarka iyo caruurta iyo bisida bisadda iyo eyga iyo waxyaabahaas ayaa darajaadka u sarreeya muxuuha xuquuqdooda ay joogtaa sida noola sheegay qolyaha xagga jooga inoo sheegeen xaqiiqada ilahi ala marka waxaa weeyaan haddii aan wanaag la imaan lahaynay oo inta intaan joogna aan kula dhaqminay dumarka si wanaagsan mugti iyo naxariis iyo awoodooda la siiyo iyo taxamul ayaga loo dulqaato oo dhaqanka nabi maxamed alay sala slam uu kula dhaqmi jira dumarka aan kula dhaqmi lahayna marka xaggi la tago saasoo nooma ay galeen laakiin ciilkii ay qabeen intooda badan ciil badan ay qabeen ciilkii marka waxaa weeyaan markay xagga tageen way ku cilbixeen raggii rag maxaa qabsaday way qabsanayaan ayib xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waan caishata radi allahu tacala canha waardaha qaala faxadir ummi lmuminiin samictu waxaan ka maqlay rasuل rasulka al sl اه sلم yquل isagoo le إna الmuؤمiنa muؤminka layudriku wuxuu ku haleelaa bixusni khuluqihi dabci wanaagiisa wuxuu ku haleelaa darajaة الصaa'م qofka sooman darajadiisa alqaa'im ee taagan darajadiisa ayuu ku haleelaa weeyaan rawaahu abu dawuud abu dawuud ayaa xadiidka wariyay waana xadiid صaxiixa weeyaan camalka la qabto maalinta umuuminka u qabta waxaa ugu fadli badan asawmu soomkii inuu weliba ayaamaha kulaylka qofka inuu soomo ayaa ugu fadli badan camalka habeenkii la qabtana waxaa ugu fadli badan qiyaamu leyl in qofka habeenkii uu salaad u taagnaado qofkaas marka labadaba maalintii iyo habeenkii jamciyey maalintana sooman maalin kasta habeen kastana muxuu ahay taagan qofka asaga waxaa ka daba tegi mataqaana mid aanan soon sunna weligiis aan isku taabanayn oo salaad sunno weligiis aan isku taabanayn laakiin xasanun alkhuluq oo dabci wanaagsan ayaa ka dabategi muminka wuxuu ku haleelaya qofka asaga wuxuu kaga dabategi dabci wanaaggiisa iyo muxuu dhaqan wanaaggiisa kaga dabategaya waa fadli aad u weyn haddii tabar kale aad weydiyo soonkii iyo salaadii iyo aad meel gaarsiin weydi oo kasal iyo qabow iyo muxuu ah, oon iyo baahi iyo wax badan ay iyo shaytaan naf ay ku dhibeen dabci iska wanaaji wabillahi tawfiq meeshaad ka dabategaysaa insha allahu tacala nacam xadiidka lix boqol iyo soddonaad وعن أبي أمامة وxaa laga wari الbاhلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه qال وxuu yidhi أبو أمامة qاala رasuل رsulka al وxuu yihi صلى الله عليه لي وسلم أنا aniga oo نبي محamed عليه الصلاة وسلام زaciiم waxaan u ballan qaadayaa ببeytin guri ayaan u ballan qaadayaa oo fيi rabض الجنة jannada afaafkeeda hore jannada afaafkeeda hore qaybeeda hore haddii jannada ay muxuu ahaa dhul tahay afaafkeeda hore haddii ay biyo tahayna qaybaha biyaha ay ka khafiifka yihiin maxaa la yidhahdaa bad haddii ay lahayn oo wabiga maxallihi hiraqa amaba bajaqa wamaa ilaa dalika marka waxaa weeyaan ayaanu ballan qaadayaa guri ku yeela meesha jannada ay ka bilaabanayso ama afaafkeeda hore kow ayaanu ballan qaadayaa liman taraka almiraa qofkii dood iyo muran isaga taga wain kaana muxiqan isagaa haba lahaada gar oo nin gar lahaa noqdee qofkii dood iskaga taga oon damba ka gelin oo idaa khaatabahum ljaahiluuna qaaluu salaaman qofka asagaa jannada afaafkeeda hore guriku yeela yu nabi maxamed alay ballan qaaday qofka ballan qaadaa waxaa weeyaan wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa wa bibeytin gurina waxaan u ballan qaadayaa oo fii wasat ljannati jannada bartamaheeda ku yeelo liman baan muxuu u ballan qaadayaa taraka ka tagay alkadiba beenta ka tagay marka tamaha jannada guri ku yaalla qofki beenoo dhan xagga iskaga tuura oo iska dileedgaraya hadda samaad arkin magacyada qaaraad telefoonkaada ka dileedgaraynaysaa ood ka tiri gruubyada qaarood muxuu ahay facebook jirta ama saaxibilaada iska tuuraysaa markaad ku aragto dhaqan xuni waxyaabaha marka in la dileedgareeyo aan u baahanoo noloshaan aan ka dileedgareeyo beentaa ka mid ah beenta ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah muxuu ahay khiyaanadaa ka mid ah waxaa ka mid ah xantaa ka mid ah in qofka uu dhiliyadgaray oo weliba dee nihaaya oo noqosho lahayn oo weliba dadka diinka meesha muxuu ahaa sunatmuhmalaadka uu kaga sii dabatago od kasii turo nooloshihiisa dhan ba ad ka tuuro ay waajib tahay ka mid tahay qofka asagaana waxaan u ballan qaado nabiga alay slat slaam guri bartamaha jannada ku yeel waa laba liman taraka alkadib wain kaana maazixan haba kaftame xataa dhab maaha kaftan xataa uu sheegay wabibeytin gurin waxaan u ballan qaadayaa oo fi acla ljannati jannada meesha ugu sarraysa ah ayaan ballan qaadayaa liman qof ayaan ballan qaadayaa xasuna u wanaagsanaaday khuluquhu dabcigiisa xadiidun saxiix rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix azaciimu addaaminu qofka ballan qaada weeyaan xadiidka waa xadiid saxiixsna caaw bishaaraad ka socda oo qofka ilaahay dabcigiisa u wanaajiyo u taal intaas basaa lagu janageli meel kale in la aada maahaba baabkan qofkii inta dhagaysto kadibna siduu yahay u dabaqo oo daa'iman wa abadan soo xasuusta jannadiis bannaankaas ku taalla jannada meesha ugu sarraysa waxaa lagu heli xusnulkhuluqa marka insha allahu tacaala baabkaas ah intaasuu ku dhammaaday waxaan u gudbaynaa marka baabu lxilmi ma xadiiaa dhiman <clears throat> nacam xadiidka aad waan jaabir bni cabdilaahi radi allahu tacala canhu arda ana rasuula rsulka all sal allahu aleh wali wasalam qaala wuxuu yidhi inna min axabbikum kiinna ama kuwiinna logu kalgacaylo badan yahay inna min axabbikum kuwiinna loogu kalgacaylo badan yahay ilaya ani xaggaygo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wa aqrabikum iyo ugu dhawaanta badan minii xaggayga majlisan makaana fadhiga iyo boos ahaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo axaasinukum kuwiina inkugu wanaag badan weeyaan akhlaaqan xagga dhaqanka iyo dabciga weeyaan wa ina abqadakum kuwiinna looga caro badan yahay ilaya ani xaggayga ow abcadakum uga fogaanta badan minii xaggayga yowma alqiyaamati maalinta qiyaama xagga majliska atharthaaruuna kuwa warka badan weeyaan oo daldalanka badan oo akeekanka badan waalmutashadiquuna iyo kuwa qurka iyo afka hadalka ku buuxiyo waalmutafayqihuuna iyo kuwa iskibirsiiyo oo weliba hadalka isku kibirsiiyo qaala waxay yidhaen yaa rasuulahyow qad calimnaa waan ogaanay oo waan naqaanaa atharthaaruuna kuwa tharthaaruunta la yidhaha waan kuwa hadalka badanoo muxuu ahaa trobal waxooda aan kala joogsiga lahayn iska daldalma xaqii baail waxay sheega ma sheegeen o wlmutashadiquuna mutashadiquuntana waa naqaanaa waa kuwa hadalka qurka iyo cantuuga oo muxuu hadalka saas aad iyo afka ugu weyneeye weeyaan kow fama almutafayqihuun kuwa mutafayqihuun la yidhahda kuwaas maxay ahaayeen qaal wuxuu yidhi almutakabiruuna kuwa isweynaysiiyo weliba isweynaysiintan ah, ah, hadalka isku weynaysan sidan oo imaan doonta rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan aharhaarka huwa isaga kaiiru lkalaam waa kan hadalka badan weliba hadalbadnida u dhalasho maahan takalufan isaga iska kenkeeni iska raadinaya dadba waxaa jira mararka qaar ilahi wuxuu khalqi inay un daldalmaan oo kawar badan yihiin maanta laba iyo tobanka afka inuu kala hayo weyaan oo u dhashay inuu isxakameeyo waa laakiin tartaarka waa qofka iska raadiyo isagii mxuu ahaa xitaa warbadni uma dhalin laakiin isagii waxaa weyaan waxaa la mid kan u dhashay laakiin aan iskontrolayn ila waa carabka inaad kontrolsho liyaqul khayran liyasmut nacam wlmutashadiqu almutataawilu kan isku dheereeya weyaan oo mxuu ahaa isku dhiririyo cala annaasi dadka bikalaamihi hadalkiisa oo hadal ahaan mxuu aha dadka isku jimeeyo oo meel uusan gaarin xataa mararka qaar laaca oo hadalka ku wayatakalamu wuxuu ku hadlaa bimil fiihi afkiisoo buuxa ayuu ku hadlayaa tafaasuxan isagoo mxuu ahay aftahannimo iska raadina iyo wa tacdiiman isagoo weynayna likalaamihi hadalkiis weynayna ayuu mxuaha saa sameeya weyaan walmutafayqihu mutafayqihana asluhu asalkiisa min alfaqhi fahqi maxaa qoran fahqi weyaan wahuwa alimtilaa'u buuxnaanta wax buuxa ayaa la yidhaha fahqiga weyaan wahuwa kaasna aladii kawa yamlau fahmahu afkiis wuxuu ku buuxinaya bilkalaami hadal kuu buuxinaya oo yatawasacu fiihi kadibna warkii ayuu waasicinaya afkii iyo warkiibuu waasicinaya wa yuqribu bihi wuxuu la imaanayaa wax eraya aan aad dadka ay u aqoonin fasaxaraadin weyaan marka eraya dadka ayaad u fahmaynin iyo wax dadka ayaad ay mxua u garan karin ayuu baarbaaraya waxaa weeyaan xitaa mararka qaar eh, ma ahane xitaa habka uu hadla waxaa laga yaabaa inuu mxuu ataa haddii ku hadla af soomaali ka hadla ama ingiliishku ka hadla kale inuu ingiliishka o kale tusaale ahaan inuu iska raadiyo lahajaadka umadahaas kale iyo mxuuah meelahaas korkore oo isagoo ingiriiska kenya ku hadla inuu mxuu ahaa midkaan eh, maxay ahayd britishka waaba laga sarreeya mayna midkaan ka weyn halkaas uu la aada marka waa dhici karta laftirkeeda qofka inuu baabka isku dhiba inuu iska barta dhib malaa qofka inuu lahajaadka barto wax ishkaala kuma sugna laakiin haddii kibir iyo ummaddan iska yar sarimari iyo waxyaabahaas iyo ay meesha baabkaas u yimaado markaas mutafayqiha waa soo galaa weeyaan walaa shaka nacam wayuribu bihi takaburan isagoo weliba mxua takabur iyo isweynaysin ay ku jirta wartifaacan koresu qaadataan iyo waidhaaran isagoo muujina lilfadiilati fadli uu muujina calaa hayrihi dadka asagaana uu ka fadli baday uu muujina kaas marka booskan waa boos cajiiba nin walba wuxuu rabaa inuu booskiisa uu muxuu ahaa ka qabsada nabigeenna calayhi salatu salaam agtiisa nin walba ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wاlsidiiqiina wاshuhadaa'i wاlsaalixiin waxasuna ula'ika rafiiqan nin walba meeshaas wuu rabaa kadalika waa ninkii nabiga alai slat slam asaluka muraafaqataka fi ljanna nin walbana uu dhehi laha nabiga alai slat slam maanta haddii uu yidha nabiga weydiiso wuuuinaankula jiraan rabaa ilan badbaado dhan wuu helaya qofka nabi maxamed jir alai slam oo booska nabi maxamed u istaagay istaago shaki ma lahan acini calaa nafsika bikatrati sujuud waa tii taale waad ogeyd tii hore <clears throat> marka haddii marka aad su ay imaan lahayd adigoon waxba weydiin waa ka nabiga ku sheeg alai slam isagaa nala soo doontay oo uu leeyahay maalinta qiyaamo qofka cidda aan ugu kalgacaylo badanayn oon jeclahay oo weliba maxaa xagga booskana igu soo dhow nabiga meesha u fadhiya in lala fadhiisto isaga taas waa shibu mustaxiil ama mustaxiilba weyaan marka laakiin loo dhowaado nacam nacam aqrabakum minii majlisan yowma alqiyaama waa qofka ummadda kale ugu abci wanaagsan axaasinukum ahlaaqan marka abci wanaaggaas waxaan u malaynaya caawa waan brograam garaysan dhammaanteen waxaan ku brograam garownay oona muxuu runtii qofka la rabaa inuu muxuu aha xayaato noqoto xusnulkhuluqsaddex shayna waa inay u noqdaan manaaraad ama calaamadaha lagu garto wahiya tana horayso bastlwajhi wa kafuladaa wa badlunada oo ah in wejiga la furfuro tan labaadna dhibka iyo dhibaataynta ummadda laga lagala mxuu ahaa istaago oon dadka la dhibaataynin tan u dambaysana waxaa weeyaan badlunadaa iyo qoyaanka iyo waxyaabaha dheefta ah in mxuu aha wixii tabar la gaarsiiyo saddexda qofka haddii laga helo sida culimmada ay sheegeen waxaa weyaan xasan alkhuluq weeyaan nabi maxamed alai slat wuxuu la noqonayaa qariiban ilayhi wayakuunu muxaban cindahu sal allah aleh ali waslam baabkan waa baabka ku xiga baabkii xusnulkhulaqa kalamana foga baabul xilmi dulqaadka ayuu baab yahay iyo walanah dhimrinta la dhimriya ayuu baab yahay baabulxilmi walanah saacadan waa i khaladay waxay taagan tahay muxuu ahaa laba saac mis hal saacay ka horray subxaan allah waxaan u gaadgaatamaya saacaddan aan fiirinaya baabulxilmi dulqaadka ayuu baab yahay iwalana dhimrinta laysu dhimriyo iwalrifqi iyo dhimrinta waa isku mid xilmiga dulqaadka anaadka waa kaadsida iyo qofka inuu mxuu aha tartiibsado rifqigana waa dhimrinta macaani isku dhadhow marka fadliga ay leedahay wanaaggeeda ayuu baab yahay baabkan qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi muminiinta markuu tilmaamayey waalkaadimiina kuwa qariyo alhayda carada qariyo waa xilmigii waalcaafiina kuwa cafiya can innaasi dadka cafiyo wallaahu alla weyna yuxibu wuxuu jecelyahay almuxsiniina kuwa muxsiniinta ayuu marka marba qofka muminka haddii aad ku sifoobata ayada oo kadmulhaydiga wax cajiibwa weliba maalinta qiyaamo rabbigan abaalgud gooni ayuu siinayaa qofkii man kadama haydan wa huwa qaadirun cala infaadihi qofkii muxuu caradiisa qariyay isagoo awoodi kara inuu muxuu ahaa caradaas waxyaabaha keensanaysa inuu fuliya maalintayda waxau qiyaamo fadiilo weyn ummad kale lasiinaya la siin doonaa waalkaadimiina alhayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin horeyna waxaan wax badan u sheegnay dhowr jeer cafiga can innaas wax dhibaata maahan qalbigaan baad ka saaraysa waa dhiladgarayne alxiqd walxasad wadaqiina ayaadna dhiladgaraynta baad ku samaynaysa waad tuuraysaa waa ka tuuri meesha khalaas wabilahi towfiiq meesha waxay noqonaysaa khaali kadibna aadna waxaad ku guulaysan insha allahu tacaala in ilaah subxana watacaala uu ku cafiyo alaa tuxibuuna walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum bala wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi khud nabi allah waxaad qaadataa alcafwa cafinta qaado wa'mur waxaad fartaa dadka bilcurfi macruufkana far wa acrid waxaad ka jeesataa can dadka jaahiliinta ka jeesa alxur ninkii ahaa ninka la yihado cumar bn khaaab radi allahu taala anhu amiir muminiin adeerkiis wuu mxuua u geeyey <clears throat> kadibna hiih yaa cumar hiih ka bilaabay kadibna aflagaadooday cumar uu hamiyey inuu waxaa weeyaan yaqac bih aw yuuqac bih inuu cuquubaye oo laedbiyo ila edab ma lahan ninka asaga ah, ninka mxuu amiir lmuminiin hadalkaas kula dhaqmi waa waxaan edab lahayn in la edbiyo markuu damcay kadibna ayadan lagu dul ahriyey hud ilcafwa wamir bilcurfi waacrid can iljaahiliin wuxuu raacay weliba waina haada odaygan adeerkaya min aljaahiliin fakaana waqaafan kadibna qofka muminka haddii taas aad la imaada waxaa duweyn waa xilmiga ikhwani filah ayib wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi walaa tastawi ma sinno alxasanatu wanaagga iyo iyo walasayi'a xumaanta idfac waxaad ku reebtaa ood amar bixisaa ood dhiibtaa billatiiti ood hormarisaa axsanu wanaagsan ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo fa idaa waaba iyado alladii baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahu isaga dhexdiisa cadaawatun collaytan uu yeelay kaannahu aba isagoo waliyun saaxib ah xamiimun mushfiq ah oo dhimrin badan wamaa yulaqaaha lalama kulansiiyo oo arrintaa iyadaa maxuu kuma guulaystaan ila aladiina kuwii sabaruu sabreen wamaa yulaqaaha lalama kulansiiyo oo lama siyo oo looma hadiyeeyo ilaa duu xadin mid dheef u saaxiiba cadiimin weliba weyn weyaan marka xumaan iyo samaan ma qul hal yastawi alkhabiiu waayib ma sinna sideedaba walaa marka xumaantii iyo samaantii maadaama ay sinneen haddii ay qof ay dhex marta xumaan wanaaggii adiga marka hormari xumaan buu kuula imaaday wanaag ugu bedel haddii raas aad samayso waxaa dhacaysa qofkii cadaawadda idinka dhexaysay oo waxa weyaan saaxiib weliba aad u dhimrin badan ayay dhacaysaa weyaan arrintaas ayaa dhici arinta iyadaahna qof ilaahay subxaana watacala wanaag uu la doonay oo saaxiibu sabri ah oo dheef iyo wanaag badan adduuniya akhraba la siiyey umbaa lala koonsiyay ayuu rabbiga le wa tacaala qaala tacala rabbi wuxuu yidhi walaman sabra qofkii sabra oo waqafara iska dhaafo ina dalika arrinka asaga la min casmi lumuur umuurta wanwanaagsan oo go'aan adayga lah weeyaan la min casmi lumuur fasbir kamaa sabra ululcasmi rusul marka waxyaabaha weyn oo wanaagga badan oo laysku ammaanay oo khayrka lagu muta ay ka mid tahay weyaan xadiidka aad iyo laba iyo an ibn cabaas radi allahu tacala canhuma qala wxu bdulahi bn cabaas qaala rasul rasulka alle wuxuu yidhi sala allah alay ali wasalam liashaj cabdilqays cabdilqays ninkii ashaj la dhihi jiray oo reer cabdiqays ahaa wuxuu ku yidhi inna fiika adiga dhexdaada ayay ahaatay khaslatayni laba sifa iyo laba tilmaamood ayaa adiga kuga dhex jirta ilaahay kugu uumay subxaana wa tacaala yuxibuhumaa waxaa jecel allahu alla weyne iyo walanaakaadsi qofka inuu mxuuaha tartiibsado labadaas khasladood oo wanaag badan labadaba alluuu jeceliy subxana wa tacaala ayaa kugu sugan weyaan marka xilmiga ilahay baa jecel subxana wa tacala rawahu muslim xadiidkii lix boqol iyo soddon iyo saddexaad wacan caaishata waxaa le radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri ummuminiin qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allah aleh ali waslem ina allaha waa dhimrin badan yahay dhimir badana waa rabbigan subxaana wa tacaala addoomihiisuu dhimriyaa yuxibu wuxuu jecel rabbi alrifqa dhimrinta ayuu jecel yahay addoomihiisu inay dhimrinta ku dhaqmaan ayuu jecel yahay filamri amarka kullihi dhammaantii inaad qofka dhimrin uu ku dhaqmo ayuu rabbi jecel yahay subxaana wa tacaala qofka inuu ku dhaqmo dhimrintaas ayuu jecel yahay waa noo imaan insha allahu tacaala xataa dabxigii wax la muttafaqun caleyh xadiidka aad wacanha um lmuminiin caaisha waxaa laga wariy asidiiqa bint sidiiq ana nabiya nabigeena sal allahu aleh ali wslam qaala wuxuu yidhi nabigeen in allaha la weyne rafiiqun waa dhimri badane yuxibuwuuuiqa dhimrinta ayuu jecel yahay wayucti wuxuu ku bixiyaa cala arifqi dhimrinta maa ayuu ku bixiyaa laa yucii uusan ku siinin calcumfi ad adayg iyo shiddo uusan ku bixinin wamaa hay ayuu ku bixiyaa laa yucطii cala maa siwaahu wixii ka soo haray rifqigaas uusan rabbi ku bixinin subxana wa tacala ayuu ku bixiyaa weyaan haddii marka aad xadiidkan garato oo rabbi subxaana wa tacala inuu rafiiq yahay dhimriye dhimrintan uu jecel yahay weliba waxyaabahaad raadinaysa ama adduun ha noqoto ama aakhara ha noqoto xataa cibaadadii shiddo iyo ad adayg inta aad ku helaysa waxaa aad ugu badan ku bixiyaa alrifq adii hore ayaan mxu baratama kadibna aad dadka soo wada jirto ama aad waxaa weyaan laba qof oo caadi u taaganoo salaada ku khushuuci lahayd intaad dheda sidii mxuuha tiirkii aad u soo gashay kadib mid neefta ku xirto adna aad raadinaysa khayr mushkilad waa mararka qaar waxaa laga yaabaa khayr aad raadin laakiin waxaa shar inay meeshii ay gashaa dhici karta weyaan rawahu muslim xadiidkan muslim ayaa wariyay imaam muslim xadiidkaaad anha ummimuminin waxaa laga wariy ana nabiya nabigeena sal allah alay slm qaala wuxuu yidhi nabigeena ina rifqa dhimrinta laa yakuunu ma ahada fii shayin shay ilaa hadduu ahaada zaana wuu qurxiyaa aad buu mxua ah, u dhalaaliyaa weyaan walaa yunzacu lagama siiba min shayin shayna lagama siiba ilaa shaana wuu qurux darnayaa wuu hallayaa weyaan rawahu muslim xadiidka aad an abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra baala waxaa kaadiyey acrabiyu nin reer baadiya fi lmasjidi masjidka nabiga ku kaadi aleh slat slam xitaa masjid caadi maaha faqaama annaasu dadkaa u istaageen ilaahi isaga u istaageen liyaqacuu bihi inay ku dhacaan ay cuquubadayaan inay edbiyaan ay maxaa ugu istaageen liyaqacuu fiihi inay ku dhacaan wayn dhibaateeyaan oy adab u yeelaan ilaan masjidkuu ku kaadiyey waana nin weyn faqaala nabi nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam dacuuhu war iska dhaafa oo ka taga ninkan wa ariiquu waxaad ku shubtaan calaa bowlihi kaadidiisa sajlan wadaan oo min maain biya ku shuba aw danuuban ama wadaan waa isku macnaho oo min maain biyaa wayaan fa inamaa uni bucidtum waxaa lidiin soo saaray muyasiriina inaad dad wax fuuday noqotaan aa lidiin soo saaray walam tubcauu lidiinama soo bixinin mucasiriina kuu culsay inaad noqotaan soo saarin yeelaysaan ninkaan ha dhibaataynin waxaad yeelaysaan iska dhaafa kaadida ha dhammaysto kadibna meeshuu ku kaadiyey aayar intaad wadaan dalwiga amaba sajliga waa wadaanta biyaha ay ka buuxaan markaas ayaa dalwi la yidhahdaa sajli la yidhahdaa ama waxaa la yidhahdaa danuub la yidhahdaa weyaan biyaha ku shuba wabilahi towfiiq ninka kaadaa ku kala goynina masjidku wasaqaynayaa dhibaato badan baa imaadi wamaa ilaa dalika diintuyu nacayaa in la nabareexata laga yaabo dhibaato jirkiis la gaarsiiyo marka nabigeen wuxuu ku xilay alayhi salaat adinka sidiinaba ummaddan nabi maxamed waxaa lidiin soo bixiyey an takuunuu muyasiriin dad wax inaad noqotaan dad wax adkay inaad noqotaan lidinma soo saarin ayuu nabigeen leh sal allah alay slam rawahu lbukhaari xadiidka aad waan anasin waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda aninainabigun wuxuu ka wari sal allahu aleh waslm qaal nabigan wuxuu yidhi yasiruu war fuudeeyay walaa tucasiru ha war muxuu ahaa dadka u bishaareeyay walaa tunafiruu dadka diinta ha ka fiijinina muttafaqun calayh diintan waa yusri ummadda u fuudeeya jannada dadka ku xareeya ee dadka muxuu ahaa naarta iyo shaydaanka u bixinina saasuu nabigeen leh sal allahu aleh ali wslm xadiidka aad an jariir waxal ibni cabdilah qal wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka al sal allah aleh ali wasalam yaquulu nabigeenula man yuxram alrifqa qofkii dhimrinta laga hoojiyo oo la dhinac mariyo yuxram ilkhayra khayr ayaa laga hoojiya oo la dhinac mariya kullahu dhammaantiis khayr oo dhan qofkaas waa laga dhilaadgelay waa laga tuuray ninka asaga khayrlaana ku dhacaysa qofkii dhimrinta laga mxua hoojiyo khayroo dhan waa laga hoojiyay ayuu nabig le sal allah aleh waslm ciyaadan bilah aad an abi hurarata radi alahu canhu ana rajula ninba qaala wuxuu ku yidhi linabiinabi wuxuu ku yidhi sal slam awsini nabi alla ii dardaaran qaala nabigan wuxuu yidhi laa taqdab ha caroonin faradada miraaran dhowr jeer ayuu ninka soo celiyy awsini ayuu ninka leeyahay qaala nabigan wuxuu yidhi laa taqdab ha caroonin weyaan rawahu lbuhaari ha caroone macnaheed waxaa weyaan haddii aad xataa caroota carada qari walkaadimiina alhayda haddii aad carooto carada waxay ku faraysa maxay tahay inaad aargudato inaad dhibaato geysata ha fulinin saas ayaa loola jeeda weyaan ee qofka bini aadamkaa jibilli ahaan wuu caroonaya laakiin carada waxay ku faraysa ha fulinin weeyaan xadiidka u dambeeya ee aad waan abi yacla waxaa lagu yihi shadaad ibni awsin radi allahu canhu can rasulillah wuxuu ka yihi sal lla ly slam wuxuu yidhi in allaha alla weyne kataba wuxuu qoray alixsaana ixsaan falka ayuu rabbi qoray subxana wa tacala calaa kulli shayin shay arka in samafal loo sameeyo oo loo sameeyo fa idaa qataltum haddii aad dishaan katabadaas waxaa weeyaan farada weyaan wuu farad yeelay rabbi waajibuu ka dhigay in allaha alla weyne katabuu farad yeelay alixsaana ixsaanfal calaa kulli shayin shay laakiin ixsaan loo sameeyo fa idaa qataltum haddii aad wax dishaan oad wax dilaysaan fa axsinuu waxaad wanaajisaan alqitlata dilitaanka wanaajiyo waidaa dabaxtum haddii aad wax gowracaysaana fa axsinuu waxaad wanaajisaan addibxata gowracitaanka wanaajiya walyuxida ha afay axadukum midkiin shafratahu mididiisa ama tooridiisa ha afaya weeyaan walyurix ha rawahu muslim hada wallah aclam wsala allah wslm cla abdih wrasuulih mustafa xadiikan ka bood ya halaa dhiman miya waa niman fiican baa tihin haddii aadba mxuu ahaa si fadhir sii rabtaan ma labaa dhiman mise halaa dhiman labaa dhiman ma ku darnaa raggaa taagan waaye dembigaani malih culama allah wixii bannaanka taagan raggaan xadiidka aad waan caaishata waxaa la wari ummuminiin radi allahu tacala anha qaalat waxay tiri caaisha maa khuyira rasul rasuulka lama khiyaargelin sala allahu aleh ali wasalam bayna amrayn laba amar dhexdooda lama khiyaargelinin qatu weligiis nabigeena calayi salat slam ilaa haddii la khiyaargeliya ahada wuxuu nabiga qaadan jiray aysarahuma labadaas arrin koodii fudud ayuu nabiga qaadan jiray calayhi salatu salaam kow maa lam yakun hadduusan ahayn iman dembi kan fudud hadduusan dembi ahayn kan fudud qaadan jiray fain kaana iman dembi hadduu yahayna kaana nabiga wuxuu ahay sal sl abcada annaasi dadka kan ugu fogaan badan minhu isaga weeyaan waman taqama umuusan argudanin waman taqama ma argudanin rasul rsulka al sal sl nafsii naftiisa fii shayin shay qad weligiis naftiisu ma argudanin caleh slat slam dhibaa loo geysan jiray isagoo socda ayaa lagu jiidi jiray mxuu ahaa eh, go'is lagu jiidi jiray dusha waxaa laga saari jiray mxuu ahaa madheerta geela iyo waxyaabahaas laga saari jiray qoortaa loogu istaaga jiray nabiga alai waa la ceejiyey xataa weligiis naftiisu ma argudan alai sla slam o ila an tuntahaka in la oo lagu xadgudba xurmatullah ilahay waxyaabau xaaraam ka dhigay in lagu xadgudba oo fayantaqimu kadibna nabiga wuxuu argudan jiray lilah alla argudan jiray subxana wa tacala diintiisa iyo xurmadiisa argudan jiray muttafaqun calayh xadiidka u oo aad an mascuudin waxaa laga radi allahu tacaala canhu qal wuxu ibn mascuud qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam alaa ahbirakum ma idiin sheegaa biman qof ma idiin sheegaa oo yuxramu laga xaram yeela naari naarta gelitaankeeda laga xaram yeela aw amaba biman qof ma idiin sheegaa tuxramu laga xaram yeela calayhi dushiisa naarta laga xaram yeela jawaabtu waxay noqonaysaa bala yaa rasuul allah tuxram waxaa laga xaarameynaa calaa kulli qariibin qof kastoo dadku u dhow kow hayinin layinin dabacsan oo jilacsan sahlin sahlan qofkaas naarta waa ka xaaraan qofka sanka kor u tooga ummadda muxuu ah taraara maartin oo waxaa bini aadan aan la hadli karin oon la salaami karin oon ku ayaga ku jiraan waa may qofka muminka maxaa la rabaa kulhayirin layin nabiga ala sl sl waad garanaysaan tatiil gabar baa inta imaada addoonho iyo canug yar a gacanta qabani oo dan kala mxuu ahaa meel fog markaasaa meeshii u raacaya nabiga ala sl slam qof gacanta ku dhegi ilaa qofka aad mxuuha gacantiisa ka dayo nabiga ala sl slam gacantiisa sidii saasuu u marka qofka naarta laga xaaraam ma idiin sheega nabiga ala sl slam wuxuu yidhi kullu qariib waa qof kastoo dadku layin sahlin marka ilahi subxana w tala an ka barya inu naga yeela kuwa ayaga rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan waana xadii xasana liayrihi weeyaan daciif injabara maca hayrihi fasaara xadiian xasanan hada wallah aclam wsal allah wslm ala abdihi w rasulihi mustafa